nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin uma ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu in sha allahu tacaala waxaan isku dayi doonnaa wakhtiga yaree kooban aynu haysanno ilaahay weyne waaxidkaa inagoo weydiisanayna inuu inoo barakeeyo sida khayrku ku jirayna waafajiyo oo lisaankeenna xaqa uu ku sugo camalkeennana uu saafi ka yeelo ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu inoo fudaydiyo subxaanahu watacaala allahuma salli calaa muxamed intaa bacdigeed kelmaddu waxay caawa noqon doontaa haddii alla idmo waqafaatun cinda acmaali lquluub waqafaatun cinda acmaali alquluub oo micnaheedu yahay bal inaynu siro dul taagno waxyaabaha qalbiga ka dhacaya qaarkood oo qofku laga yaabo inuu iimaankiisa ku waayo laga yaabo qofku inay cibaadadiisii dhaawac weyn u geysato laga yaabo qofka in wax badan ay kaga sii noqdaan oo qofku uu fahmo waxa uu nool yahay oo camalkiisii noloshiisu ay tahay wakhtigan yaree dee koobanee uu qofku haysto si uu noloshiisii cimrigiisa uga faa'iidaysto kama hadlayno nusuus fara badan oo qalbiga ka hadlaysa ama qur'aana ama axaadiia maqsuudkaygu maaha inaan soo naqliyo ama aan in badan sheego laakiin waxaan rabaa qodobo ka mid ah acmaasha iyo howlaha qalbiga ku yimaada inaan wax ka tilmaanno insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa inaan caawa kelmadda ku ururino haddii alla idmo haddii ay kelmaddu inuu ku ururi waydana wixii ina ka hadha habeenno dambe ayaynu ka dhigan doonnaa haddii ilaahay idmo waxaynu ka hadli doonnaa ikhlaaska iyo daacadnimada qofku qalbigiisa camalka uu samaynayo inuu daacadnimo u sameeyo ilaahay dartii inuu u sameeyo camalka qofkuu samaynayo wuxuu doona ha noqdo ha yaraado ha badnaado daacadnimo inuu qofku camalkii u sameeyo qodobka labaad waxaynu ka hadli doonnaa wax ka soo horjeeda oo istustus la yidhaahdo qofku dadka inuu istustuso dadka inuu ismaqashiiyo dadka inuu iska iibiyo isagoo ammaantooda raba isagoo wada raba inay ammaanaan inay mahdiyaan inay magiciisa wadwadaan in la sheegsheego isagoo doonaya caynkaa inuu camalkii sameeyo khatarta uu leeyahay waxaanu tilmaami doonnaa isubogidda qofkuu isu bogo oo ismahadiyo iscajabiyo cujbiga waxa la yidhaahdana oo qofku camalkiisii uu la weynaado iscajabiyo oo isu haysto ama isuba qaato dadka inuu yahay qofka ugu fiican taana waa tilmaami doonaa kibirka iyo isla weyninta isla weynida isqaaqaadka qofku isqaaqaadana waa ka hadli doonaa waxaynu insha allahu ka hadli doonnaa xasadka iyo quuri waaga qofku dadka ilaahay wuxuu siiyey uu u quuri waayo oo nicamta ah iyadoo runtii xasadka aynu mar ka hadalnay isagoo mowduuc gaara ah alxasadu maradun fataak ciwaankiisii ahaa ka hadalnay mar hore laakiin iminku si nisbi ah u usoo geli doona kelmadda oo isaga keligii kelmadda wada qaadan maayo laakiin meelaha u dambeeyaan insha allah wax ka dhihi doonaa waxaad ogtihiin walaalayaal qalbiga qofka bani aadamka ah waa boqorka xubnaha qofka bani aadamka ah ama haddaynu si kale u nidhaahno waa shayga ugu qaalisan ee qofka bani aadamka wax badani kaga xidhan yihiin noloshiisa adduunka iyo ayahiisa dambe aakhiraba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay wallaahu yaclamu ma fii quluubikum ilaahay waa og yahay qalbigiinna waxaa ku jira rabbukum aclamu bimaa fi nufuusikum rabbigiin waa og yahay naftiinna waxaa ku jira in takunuu saalixiina fainahu kana lilawaabiina gafuura dad wacanoo hagaagsan haddaad tihiin oo suubanoo ah inta ilaahay u soo noqotee u toobad keenta ilaahay waa saamaxaa oo u dambi dhaafaa subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu leeyahay mar kale subxaanahu watacaala faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaami qofka ilaahay uu doono inuu hanuuniyo oo hidaayadiisa alle uu doono subxaanah wa tacaala ilaahay qalbigiisa ayuu diinta ku sharxaa qalbigiisaa diinta lagu waasiciyaa diintu culays kuma hayso wax kastoo amalo diinta ka mid ah waa u macaan yihiin wuu rabaa wuu yahay oo amal kasta uu samaynayo waa ku qanacsan yahay waxaa ilaahay mar kale leeyahay aladiina idaa dukira allaahu wajilat quluubuhum muminiinta ilahay tilmaamayay waa kuwa marka ilaahay la xusuusiiyo quluubtoodu ay gilgilato oo baqasho iyo cabsi iyo warwar qalbigoodu galo waa kuwa kuwa muminiinta ah alle mar kale wuxuu leeyahy waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu wlmuminuun camal fala oo shaqaysta ilaahay wa idiin jeeda ishaa laydinku haya qof walowba camalka aad samaynayso waxaad uga jeedo waxa hadafkiisu yahay waxa kugu xambaaray waxaad u samaynayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka doonayso waa lagula socdaa cid ilaahay aan ahayn oo qalbiga sidaa gun iyo xaal u ogi ma jirto ilaahay mar kale subxaanahu wa tacaala qur-aanka meelo badan buu tilmaamay qalbiga inuu saa ula socdo oo qofka qalbigiisii la og yahay oo lala socdo oo qofkii la rabo inuu qalbigiisii u warhayo rasuulku sal allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka alimaamu tirmidi uu soo saaray ee saxiixa sheikhulalbani sunna tirmidi uu ku saxiixinayo min xadiidi anas ibnu malik radi allahu anas wuxuu kaana sala allahu calayhi wasalam yukiru an yaquul rasuulku wuxuu ahaa mid badiya inuu yidhaahdo yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik allaha qalbiga rogrogow qalbiga axadka gedgediyow qalbigayga ilaahow diintaada diinta ku sug markaasaa saxaabadii anas wuxuu leeyahay saxaabadii goobta joogay ayaa qaar waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi aamannaa bika aamannaa bik waa ku rumaynay wa bima ji'ta bihi wixii aad la timina waa rumaynay fahal takhaafu calayna miyaad noo baqaysaa miyaad noo baqaysaayo iimaanka iyo in wax ka sii noqdaan miyaad u baqaysaa qaala nacam ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa ha waan idiin baqaya waayo qalbigow ama quluubta bani aadamku waxay u dhaxaysaa laba farood oo faraha ilaahay ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu doonu u rogrogaa in shaaa qaama wa in shaaa azaaqa alle hadduu doono waa toosinaya hadduu doonana alle subxaanahu wa tacaala waa uu maaragtay duwaya ilaahay qalbigeenna ma duwo subxaanahu watacaala arrintaas marka waxay tusinaysaa qofku inuu qalbigiisa aad u ilaaliyo oo naftiisa la socdo oo isdhowro xadiidka alimaamu axmed uu musnadkiisa ku soo saaray sheikhulalbanina saxiixada uu ku keenayo min xadiii anas ibnu maalik ee saxiixa ah ayaa rasuulku wuxuu leeya calayh isalaatu wasalaam laa yastaqiimu iimaanu lcabdi qofku iimaankiisu toosi maayo iimaan toosan oo quman oo waddadii loogu talagalay haysta noqon maayo xataa yastaqiima qalbuhu ilaa qalbigiisu uu tooso ilaa jeer qalbigaagu tooso iimaanku toosi maayo waayo qalbiga iimaanka calaaqa ka dhexaysa haddii qalbigaagu fiican yahay iimaanka iyo acmaasha aad samaynayso way toosayaan waa ficnaanayaan haddii qalbigu ujeedadiisu xun tahayna iimaanka iyo qalbigu waxbaa kasii noqonaya sidaa awgeed baa dadku acmaasha iyagoo wada samaynaya ayaa lagu kala tegtegsan yahay ninbaa camalkiisii ama qofbaa alla aqbalaya camalkiisii waxweyn ku goosanaya salaad mar wada tukadaan baa dhici karta ama sadaqa wada bixiyaan qofna waxaa laga yaabaa in ay eedi ka soo raacdo niyada weeya ciladuna midna niyadiisa wacan oo qalbigiisa fiican iyo ujeedadiisa midna niyadiisa wax ka sii yihiin awgeed baa qofku qalbiga qofka bani aadamka ahi quluubtu waa saddex baa la yidhaahdaa culimadu markay tilmaamayaan qalbi dhintay oo meyd ah qalbun mayit iyo qalbi nool iyo qalbi buka qalbi dhintay de waa qalbiga kaa gaalka kaafirka ah. qalbi maxaan ku idhaahdaa nool waa qalbigii qofka muminka ahaa iyo qalbi buka oo bukaanku ku imanaya bugtadaasi waxay noqonaysaa maradu shubha in qofku wax qaldan isu dhiibaan oo fikirku ka khaldamo oo caqiidadu ka xumaato oo fahamku ka qalloocdo oo si gurracan wax u galaan oo si qalloocan u fikiro si qalloocan wax u sameeyo si qalloocan u dhaqmo si qalloocan u hadlo oo gurican oo shareecadii ka qalloocan oo diintii ka gurican inuu qofku markaa u hadlo dawadeeduna waxa weeye alcilmu walkitaabu wasunna waa cilmigii shareecada oo qofku u ansixi lahaayee waxaan ka qalloocday u hagaajin lahaa oo shareecada inuu barto iyo diintii ah iyo kitaabkii iyo sunnihii oo dee ah dawadeeda wey midna waxaa la yidhaha wamaradu shahwa oo naftu bani aadamka ku jirta sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa caqligan iyo qofku caaifa jiidatuu leeyahay caaifada ku jiidanaysa ayaa naftu waxaa jiidanaya waxyaabo aan fiicnayn adduunyadiibaa ku jiidanaysa dumarkiibaa ku jiidanaya waxaa ku jiidanaysa macaasidii dunuubtiibaa ku jiidanaysa naftaa waxaas rabta bugto nafta ah bayna keeni kartaa maradka caynkaas ihina waxaa u dawa ah qofku inuu ilaahay ku xidhnaado oo rabbigii ka cabsado oo toosnaado oo adduunyada aanu ku talax tegin wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa mataac nolosha adduunka aakhire marka loo eego waa raaxa yar nin seexdayoo soo kacay bay la mid wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa qaliil nolosha adduunka aakhira marka loo eego waa wax yar wax isu beegtooma ma aha bal tu'iruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun waabqa nolosha adduunyaa door bidaysaan aakhirana wacan iyadaana hadhaysoo baaqi badan baa ilahay leeyi subxaana wa tacaala xanuunadaas xanuunka ku dhaca waxaa ka mid ah marad lghafla nafti inay noqoto naf halmaansanba wixii laga doonayay ee naftan loo abuurtay si kale haddaynu udhigno qofku wuxuuba ilowsan yahay albaabadii khayrka si uga faa'idaysan lahaa albaabo kale aan wacnayn buu ku jiraa albaabadii khayrka ayuu ka mashquulsan yahay waa inuu marka qofku albaabadaana iska xidho su qalbi nool qalbigu u noqdo u baraarugo albaabada xunna qofku isaga xidho qalbiga caynkaasa weeyaan ilaahayna qur-aanka tilmaamay subxaanahu wa tacaala haddii qalbigu xumaado camalkuna waa xumaanaya hadduu camalku xumaadana ilaahay dan kama leh xadiiqudsigu wuxuu ahaa alle uu yidhi subxaanahu rasuulku ka warinay sal slam ana aqna shurakaai can shirk anigu kuwa wax isku darsadaa wax isku darsigooda uma baahni ani baan ka ahay hodan baan ka ahay baa ilahay leeyay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ibraahim id jaaa rabbahu biqalbin saliim maalinta yowmalqiyaame ba ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim ilaahay wuxuu ula tegi doonaa qalbi nabadgalay ama qalbi fayow buu ilaahay ula tegi doonaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalinta aakhiro waxyaabaha lagu samatabaxayaa la sheegaya waa maalin aanu wax doonin waxyaabaha adduunka dadku ay qiimeeyaan ama ay isugu faanaan ama ay ku lex jecloodaan ama ay wax badan ku waayaan ama kaga tagaanoo ka muhiimsan muxuu yahay maal iyo ubad midna waxba tari maayo in badan oo xoola badan haddaanu camal wacan samaysan xoolu waxba ku biirin maayaan xujo mooyaane nin badanoo guur badanoo ubad badan ubadka iyo oryaha faraha badani waxba kugu biirin maayaan haddaadan camal wacan iyo ujeeddadii waajibaadkii ku saarna aadan ka gudan waxaa wax taraya qofkii la yimaada ilaahay qalbi fayow ula yimaada alimaam ibnu lqayim calayh raxmat ullah kitaabkiisan la ydhaahdo aljawaab lkaafi mujalada kuwaa sabxada afar iyo sideean wuxuu leeyahay waalqalbu saliimu huwa aladii salima min ashirki waalghilli waalxaqdi waalxasadi waalshuxi waalkibri wa xubbi dunya wariyaasa qalbiga fayow waa qalbiga ka nabadgala shirki iyo ilaaha weynee waaxidka cibaadadiisa in cid lagu lamaaneeyo ciddaasi noocay doonto ha noqoto ama cid qiima leh awliyo iyo saalixiin iyo malaa'ik iyo rusul iyo nebiyo ama cidaan qiima lahayn oo jiman iyo shayaaiin iyo wax kale cidna ilaha in lagu lamaanaya ma ogola subxaanah wa tacaala adigu laftaadu ma ogolid haddii uu ninku yidhaahdo islaanta aad qabto waa kula qabaa caruurtana waan kula dhalay xoolahana waan kula leeyahay dagaal baad ka xigtaa sidee ugu ogolaatay ilaahay wuxuu gaar u leeyahay inaad makhluuqiisa wax la ka siiso ma cadaaladba walilaahi almathalu lclaa tusaalaha sare ilaahay baa iska leh awgeed baa ilaahay waa qalbi aan ilaahay cibaadadiisa cidna ku lamaanayn haba yaraato ha weynaato ha badnaato ha yaraato ha noolaato ha dhimato waxaasi ha muuqato ha qarsoonaato waxba aan ku lamaanayn ilahay cibaadihi subxana wa tacaala waa qalbigaa shirkiga ka nabadgale uurxumada iyo caloolxumada iyo utunta iyo caloolka guuxa iyo khilliga waa qalbi ka fayow xasadku ka fayow yahay lexjeclada iyo dhabcaalnimada abwaabtii wacnaydee saxa ahaydee xuquuqdii wax lagu bixin lahay khayraadkii ayuu ka bakhaylaya taasuu ka fayowyahay kibir buu ka fayowyahay adduunya jacayl buu ka fayowyahay madaxnimo iyo kursi baacsiya jacayl buu ka fayowyahay fasalima min kulli aafatin tubciduhu min allah waa qalbi ka fogaa ka nabadgalay aafo walbo ilaahay ka fogaynaysa min kulli shubhatin tucaaridu khabara waa fitno waa wax qalbigaasi wuxuu ka nabadgalay shubha kasta oo khaldan oo ka hor imanaysa amarka iyo khabarka iyo warka ilaahay wa min kulli shahwatin tucaaridu amrah yanii shahwo kasta oo ka hor imanaysa ilaahay amarkiisu ka nabadgalay wasalima wasalima min kulli iraadatin tusaaximu muraada waa qalbi ka nabadgalay ujeedo kasta yanii doonis kasta iyo rabitaan kasta oo cidhiidhyaysa ilaahay amarkiisa wasalima min kulli qaaicin yaqacu an illaahi wuxuu ka nabadgalay wax kasta oo qofka ka goyn karaya ilaahay ku-xidhnaanshihiisa iyo xidhiidhkiisa fa haada alqalbu asaliimu qalbigaafayow aynu soo sheegnay fii jannatin mucajalatin fi dunya janno la soo qadimay oo la dadejiyey adduunka ayuu ku jiraa wa fii jannatin fi lbarsakh wa fi ljannati yowmi lmacaad janno ayuu ku jiraa hadduu dhinto markuu qabriga galo haddii la soo saaro aakhire uu tagana qalbigaasi waa qalbi janno ku jira waa meeshuu ibnu taymiye ka man lam yadkhul iljannata fi dunya laa yadkhul ljannata fi laakhira jannada adduunyo qofkaan gelin ta aakhirana geli maayo oo micnaheedu muxuu yahay cibaadaadka iyo aacada iyo waxa wanaagsane khayrka ah ilaahay shareicadiisa iyo diintiisa qofka aan qurqurin oo adduunka quudan oo cibaado iyo camal saalixa la iman aakhira calfan maayo jannada aakhiro markaasushekh wuxuu leeyahy ibnuqayim walaa tatimu lahu salaamatuhu uma dhamaystirmayso nabadgelyo uuna badbaadoo samatabaxo si guudna xataa yaslama min khamsati ashyaa ilaa uu ka shan arimood min shirkin yunaaqidu tawxiid shirki tawxiid burinaya wa min bidcatin tukhaalifu sunna bidco sunnaha khilaafsan wa shahwatin tukhaalifu lmra shahwo amarka ilaahay khilaafsan wa gaflatin tunaaqidu dikra aflo burinaysa xuska ilaahay wa hawan yunaaqidu tajriida wlkhlaas hawo iyo maankiisa qofku inuu iska raaco kaasoo burinaya inuu ilaahay diinta iyo daacadnimada u saafi yeelo wa taxta kulli waaxidin minha anwaacun kaiiratun tatadamanu afraadan laa tanxasir wuxuu leeyahay inaha aan kuu kala duwan ah mid waliba hoostiisa waxaa ka farcamaya noocyo aad u fara badan oo iminka aan la soo koobi karaynin taas macnaheedu marka weeye qofku inuu qalbigiisa u warhayo war wax yarna waa joogaysaa waxa aad samaynaysaana waaba camal kooban dantaadu waxay ku jirtaa inaad ilaashato oo daacadnimo iyo ikhlaas ku calfato berisuu kuugu ururo ilaahay agti intuu kuu noqdaba mar kale ibnulqayim wuxuu leeyahay caleyhi raxmatullah kitaabkiisa kitaab alfawaa'id ibnuqayim kutubtiisu aad bay qalbiga ula hadashaa kitaabkaas kitaabi alfawaa'id waa kitaab cadiim ah waa kitaab aad u qiimo badan oo dardaarmaya dadku inay akhristaan waa kitaab aad u cajo badan waxyaabo cajaa'ib ah waxyaabo fawaa'id ah waxyaabo qalbiga dabcinaya waxyaabo tusaale kuugu fillaan karaya buu ku sheegay gudihiisa waxaa la mid ah waxaa la mid ah miftax daari sacaada kutubta oo kale ah kutub aad u qiimo badan wey bal hadalkan fiiri ee safxada alfawaa'id uu ku sheegayo wuxuu yidhi sheekhu yuqaalu arkaanu lkufri arbaca wuxuu yidhi waxaa la idhaahdaa kufriga tiirarkiisu iyo rukumadu ku taagan yahay waa afar alkibru walxasadu washahwatu walghadab waa kibir qofku isla weynaado iyo xasad iyo shahwo uu naftiisa damaceeda ka hari kari waayo iyo cadho iyo qofku had iyo goore jiq iska siiyo oo bannadan yahay oo dudayo qofku caynkaas wuxuu yidhi kibirku qofka wuxuu u diidaa inuu hoggaansamo oo ilaahay si saxa isugu dhiibo xasadkuna qofka wuxuu u diidaa nasiixada loo sheegayo inuu qaato waayo cid walbuuba ogolayn waa quudhsanaya nasiixada ma qaato mana bixiyo shahwaduna qofka qadabkuna iyo cadhada qofka cadhada badan ee cuqdada badani waxay taasina u diidaysaa cadaaladda inuu ku soo dhowaado shahwada qofku shahwa qaadato naftiisa dareenkeeda iyo dadaceeda xumaha ay doonayso aan iska qaban karaynin waxay u diidaysaa inuu cibaadadii ilaahay u farabanaanaado oo si wacan ilaahay u caabudo oo si wacan isu dhowro taasay u diidaysaa markaasuu wuxuu yidhi faida nhadama ruknu lxasadi sahula calayhi lqabuulu nasiixati wa badlu haddii uu dumo tiirka ku gudban ee xasadka ah faida hadama dheh ruknu kufri kibri rukniga iyo tiirka isla weynaanta ah ee naftiisa ku jirta hadii uu dumo sahula calayhi linqiyaadu waxaa u sahlanaanaysa inuu hogaansamo waida hadama ruknu lxasadi xaasidnimada tiirkeedii haduu dumana sahula calayhi qabuulu nasiixati wa badlu nasiixo inuu bixiyo oo dadka la taliyo taladana uu qaato ayaa sahlanaanaysa waida nhadama ruknu lgadabi sahula calayhi alcadlu waaltawaaducu haddii uu cadhada iyo cuqdada iyo ciilka uu qabo rukniga hadduu iska dumiyo waxaa u sahlanaanaysa cadaalada inuu ku dhaqmo cadaalada wax ku dhaqo dadkana hoosilaahayna hoos isu dhigo oo dadka aanu iska weynaysiin rabbigina u tawaaduco waida nhadama ruknu shahwati sahula calayhi sabru waalcafaafu waalcibaada haddii uu rukniga qodobka ee shahwada iyo nafta dareenkeeda iyo damaceeda hadduu iska qabto oo ruknigaa jabiyo waxaa u sahlanaanaysa inuu sabro oo macaasidii ka samro oo nin go'aan leh uu noqdo oo uu dhowrsado oo sharaftiisa iyo diintiisa u ilaashado oo uu cibaadada ku dadaalo ayaa meeshii imanaysa markaasuu sheekhu wuxuu yidhi arrimaha kan afarta ah ee aynu sheegnay waa arrimo aada u culus buu yidhi wuxuu yidhi sheekhu wa zawaalu ljibaali can amaakiniha aysaru min zawaali haadihi arbacati buuraha qotoma buu yidhi ee taagtaagan in dhulka laga rujiyo oo la zuuliyo ayaa ka sahlan buu yidhi in afartaa dadka caadaystay qalbigooda laga fujiyo markaasuu wuxuu yidhi sheekhu caman ibtuliya biha qofka lagu ibtileeyey laa siyamaa idaa saarat hay'aatin raasika wamalakaatin wa sifaatin haabita gaar ahaan haddii ay wax dhidibaystay oo qofka qalbigiisa ku aasan oo adagoo sugan waxaasi noqdaan loo taagheli maayo buuri fa innahu laa yastaqiimu lahu macaha camalun ilbatta qofkaasi camal u hagaagayaa ma jiro qalbigiisii aafooyinkan baa guntanoo fadhiya camal u hagaagi maayo walaa taskuu nafsuhu maca qiyaamiha biha naftiisuna naf nadiifoo hufan noqon mayso inta waxaasi uu ku jiro wa kulama ijtahada fi lcamali afsadathu calayhi hadihi larbaca mar kasta oo is yidhaahdo camal iyo cibaadada ku dadaalo labalixaadso uu is yidhaahdo arrimaha afarta abaa ka fasahaadinaya wa kula wakullu laafaati mutawallidatun minha aafooyinka oo dhani afartaa shay bay ka dhashaan afartaa shay ayaa dadku waxay ku ibtilaysan yihiin waa qodobada afarta ah waida staxkamat fi lqalbi arathu lbaila fi suurati lxaq wlxaqa fi suurati lbail wlmacruufa fi suurati lmunkar wlmunkara fi suurati lmacruuf waqarabat minhu dunya wabacadat minhu laakhira wuxuu leey sheekhu cali raxmatullaah haddii ay naftii ku sugnaato oo ay degto qodobada afarta ihi qofku waxay u tusaysaa wixii xumaa muuqaal wax wanaagsanoo xaq ah xaqii wuxuu u arkayaa inuu wax baatila uu yahay wixii wacnaa wuxuu u arkayaa muuqaal xumaan ah buu isu tusaysaa wixii munkarka xumaa muuqaal wacan buu u arkayaa si qalloocan buu u fekerayaa si qalloocan buu u shaqaynayaa si qalloocan buu u hadlayaa si qalloocan buu u dhaqmayaa waayo qalbigiisibaa caynkan ah taasi waxay keenaysaa inay adduunyadana u dhowayso aakhirana ay ka fogayso markaasuu wuxuu yidhi waidaa ta'ammalta kufra alumami ra'aytahu naashi'an minha haddaad u fiirsato qur'aanka iyo ummadihii gaaloobay ee ifkay soo maray ee la rogay gaalnimadoodu gunta waxay ku haysaa arrimaha afarta ah wa calayha yaqacu alcadaabu wa takuunu khifatuhu wa shiddatuhu bixasabi khifatiha wa shiddatiha arrintuna saasay ku socotaayo ummadaha kala duwan ciddii cadaab daran lagu dhuftay iyo ciddii xoogaa mid dhexdhexaada la taabsiiyey qolo waliba meeshay afartaas heerkay u joogtay unba cadaabkiibay ku yimina uu ahaa nisbadiisu faman fataxa calaa nafsihi fataxa calayhi abwaaba shuruur qofka arimada arrimaha afarta ah qalbigiisa u ballaqa oo daboolka uga qaaday u fura sharka albaabadiisu isku furay fainaha tamnacu linqiyaada wاlإkhlaasa wاltawbata wاlinaabata waqabuula اlxaqi wanasixaة اlmuslimiin wاltawaaduca lilahi wlkhalqihi kitaab اlfawaa'id uleeku waxay qofka ka celinaysaa inuu hogaansamo si daacadnimaa camalka u guto ilaahay u soo noqdo rabbigii rujuuciyo tooba u keeno xaqa uu qaato muslimiinta khayr kula taliyo ilaahay u tawaaduco ummadda aanu iska sarraysin bayintaan markaafahano waxay arrinta tusinaysaa marka qalbigii haddii looga hadlay daryeelkiisuna uu dow yahay istustuska iyo ikhlaasku waa laba qodob iska soo jeeda alriyaa idhaaru lcibaada liqasdi ru'yat nnaas riyaaga waxaa la yidhaha dadka oo cibaado loo muujiyo cibaadadu ama hadal ha noqoto waxa lagu hadlayo ama dee ha noqoto ficil afka ficil xubnaha laga samaynayo waxay doonta ha noqoto cibaadadu haddaad uga jeed oo hebel qiimo badanna ha lagu yidhaahdo taasaa riyaa la yidhahda ibnu xajar fatxulbaariga mujalladka koob iy tobnaad safxada laba boqol afar saasuu riyaha ku fasiray alghazaali fi ixyaa culuum iddiin mujalladka labaad wuxuu leeyahay alriyaa asluhu alabu lmanzila fii quluubi innaas riyaagu waxaa la istustusku waa inaad raadiso dadka qalbigooda inaad meel ka degto ay ku qiimeeyaanoo ku ku wadwadaanoo ku ammaanaanoo ku mahdiyaan qalbigoodu meel ka hesho boos ah adoo markaa khayr isu tusaya ayaa la yidhaahdaa buu sheekhu leeyahay alimaam alhazaali ixyaa culumddiin sidaa awgeed istutuska waxaa ka soo horjeeda ikhlaaska daacadnimada ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qul inii umirtu an acbud allaha mukhlisan lahu ddiin waxaa tidhaahdaa rasuulkii suubanayow calayi slat wasalaam aniga waxaa la ifaray ilaahay inaan caabudo anigaoo diinta xaaladaa u saafi oo aanan waxba ilahay cibaadadiisa ku dheehay subxaana wa tacaala facbud mukhlisan lahu ddiin alaa lilaahi diinu lkhaalis alla caabud subxaana wa tacaala adoo diinta u saafi ilaahay diin saafiya oo badhaxla waxaan ahayn waxba ku fali maayo subxaanahu watacaala wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa adiladu aad bay u fara badantah qul illaaha acbudu mukhlisan lahu diinii waxaad tidhaahdaa ilaahay baan caabudayaa hogaansigaygana ilaahay baan u saafi yeelayaa iyo diinkayga caynkaa dheh qul ina salaatii wa lilaahi rabi lcaalamiin laa shariika lahu cid ilaahay la wadaagtaa ma jirto subxaanahu wa tacaala intaasoo dhan in badan baa qur-aanku arrintaa aad uga hadlay aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilahay noloshiiyo geerida isagaa abuuray ujeeddaduna waxa weeye bal in ilahay idin imtixaamo kiinna camal wanaagsan kiina camal badan ma aha kiinna waxaa looga jeedaa ka amalkiisu uu saafi yahay ilaahay dartii loo sameeyey sunnahana waafaqsan alfudayl ibnu ciyaad calayhi raxma wuxuu leeyahay ina alcamala ida kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal camalku haddii uu yahay ilaahay dartii iyo daacadna loo sameeyey laakiin aanu sunnihii nebiga waafaqsanayn lama aqbalayo waida kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal hadduu camalku sunnaha waafaqsan yahay oo aad nabigii dee kaga dayanayso calayhi salaatu wasalaam laakiin aanu camalku daacad iyo alla hortii ahayn la aqbali maayo xataa yakuuna khaalisan sawaaba ilaa camalku uu noqdo mid ilaahay dartii loola jeedo sunnaha nabigana waafaqsan calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu leey salawat ullahi waslaam aleyh xadiidka alimaam nasai uu saaray sheekh albanina uu saxiixinayo fii saxiixi sunani abi ayaa rasuulku wuxuu le mujaladka labaad xabal toddoba iyo konton iyo rasuulku wuxuu leey salawatullahi wasalaamu calayh ina allaha laa yaqbalu min alcamali ilaa maa kaana khaalisan ilaahay ma aqbalayo camalka qofku samaynayo wixii ilaahay u saafi ah mooyaane wabtugiya bihi wajhuhu ilaahay dartiina loola jeedo wixii kale hawl adiga lagula maagay weeye camalkaagu wuxuuse wax ku ool noqonayaa ilaahay dartii markaad u samayso allana ula jeedo subxaana wa tacaala waxaad arkaysaa qur-aanka ilaahay inuu ammaanay dadka ku sifaysan daacadnimada iyo ikhlaaska wadkur fi lkitaabi muusa innahu kaana mukhlasan wa kaana rasuula nabiya ilahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay bal waxaad xustaayoo sheegtaa fi kitaabi muusa markaasaa nabi muuse alle markuu ka warramayba wuxuu yidhi inahu kaana mukhlasan daacadnimadiisi ikhlaaskiisii wa kaana rasuula nabiyan rasuul buu ahaa nebi buu ahaa nabiyullaahi yuusuf kadalika linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa inahu kaana min cibaadina almukhlasiin maxaa ilaahay xiyaabihii macaasida ahaa ee aanu samayne lagu shirqoolay ilaahay muxuu kaga samata bixiyey addoon daacadu ahaa camalkiisa ilaahay u saafi yeel taasaa ku samata bixiyey acaamka iyo cuntada iyo sadaqada iyo deeqda iyo lacagta la bixinaya lafteedu waxaa ilaahay aqbalayaa tii isaga saafi ah wayucimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira inamaa nucimkum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura abaal cidna abaal ka dooni maayaan cidna mahadnaq iyo mahadsanid kama doonayaan calaamaadka lagu garto dadka ikhlaaska iyo daacadnimada ehelka u ah waxaa ka mid ah iraadatu wajhi illaahi tacaala waxa ay samaynayaan ilaahay bay ula jeedaan dartii cidna waxba kagama rabaan bani aadamkani muxuu kugu biirin karaaba waa kula mide ilaahay ba subxaana wa tacaala wabir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha ilaahay bay doonayaan wejigiisa subxaana wa taala allah bay ula jeedaan waxa ay samaynayaan cid kasta oo diinta ku soo biirta oo soo muslimta ama diinta ku jirayoo soo baxa oo waxbarta oo aqoon yeesha oo cilmi yeesha oo bulshadii ka dhex baxa waa ku farxayaa haddaad is aragtid qof soo baxay oo dhallinyar soo baxday oo culimo ah oo xufaad ah oo cilmigii iyo shareecadii iyo dacwaddii wadda hadday ku damqayso waxbaa kaasi ah ummaddana aduu hortaagnaaton baa doonaysaa cid kale soo baxda ma ogolid waa in wixii soo baxaa ee diinta ku soo baxaa aad ku faraxdo dacwaddii dad baa ku soo biiray dad xilkii qaadaa soo baxay diintii caawa haddii la dhinto dad baa ilaahay u soo saari rag baa soo baxay dumar baa soo baxay dacwadan xambaari doona waa inay farxad ku gelisaa aad ku farxdaa dadka soo baxaya dacwadda iyo diinta horu maraysa waxay tusinaysaa calaamaat likhlaas ayay tusinaysaa muxuu rasuulku kula ballamay jariir ibni cabdillaahi albajali xadiidkii muslim baayactu rasul lahi sal alla alay wasalam annus calaa kulli muslimin inaan qof kasta oo muslima u khayr miiro ayaan baan kula ballamay buu leeyahay jarir bn cabdilahi bajri alimaam shaafici wuxuu odhan jiray wadidtu ana alkhalqa yatacallamuuna hada alcilma waxaan jeclaan lahaa ummaddu inay cilmigan barato madhabta shaaficiyada ummaddu inay barato nusuustii qur ka kooban walaa yunsabu ilaya minhu shay waxba aan la inisbay shaafici baa saa yidhi shaafici baa sidaa inaan la odhan oo dadku cilmiga bartaan baan jeclaan lahaa buu leeyahy waa daacadnimadiisiibay tusinaysaa waxaa ka mid ah calaamaadka lagu garto sirtooda iyo waxa u qarsoon ayaa ka fiican waxaa muuqanaya dadku arkayaan baa kasii fiican waayo qofka wixiisa muuqdaana ay fiican yihiin waxa u qarsoonna ay xun yihiin halaag baa guntiisa ah saxiixa ah ee ibnu maaja uu soo saaray albaannasax aljaamica u ku keenayo xadiiu thawbaan bal xadiikaas waa xadii aad u kulul fiirso rasuulku wuxuu yidhi salawat ullahi wasalaamu calayh laaclamanna aqwaama min ummatii yowma alqiyaamati waxaan wallee ogaan doonaa dadiyow ummadayda ka mid ah maalinta yowm lqiyaame la laaclamana aqwaama min ummatii yatuuna ywma alqiyaamati walle waxaan ogaan doonaa dad ummadayda ka midahoo aakhiro la iman doona bixasanaatin amhaali jibaali tihaamata biidan xasanaad iyo ajaro waaweyn oo tihaamo buuraha xijaaj ku yaala laa la eg cadcadaanta farabadnaanta fayajcaluha allaahu habaaan manhuuraa ilaahay wuxuu ka dhigi doonaa boodhkaa la saydhiyey waxaan waxba ka jirin bu alle camalkoodii soonkoodii salaadoodii qur-aan akhriskoodii ducadoodii wardigoodii qiyaamuleylkoodii baddaa lagu shubi doonaa saxaabadii waxay yidhaahdeen thawbaan baa wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi sifhum lana anlaa nakuuna minhum noo tilmaan rasuulkeedadadyoga caynkaasi noo tilmaan yaanan ka mid noqonne noo tilmaam qaala ama inahum ikhwaanukum dad fog maaha dad fog ma aha waa walaaladiin waa dad muslimiina yani wa min jildatikum jidhkiinoo kaley leeyihiin wayahuduuna min alleyli kamaa ta'huduun habeenka sidaad u cibaadaysataan bay u cibaadaystaan walaakinahum aqwaamun laakiin waa dad idaa khalow markay cidla u baxaan bimaxaarim illaahi ilaahay wuxuu ka xarimay markay la cidloodaan intahakuuha daboolka ka qaada dadku markuu dhex joogo uu bulshada dhex joogo waa fiican yahay dhaqankiisa cibaadadiisa muuqaalkiisa dadkaasi indhahooda ma ka qarsoomay meel qolkiisii gurigiisii ma galay meel gaala ma fadhiistay gaara waxba kama xaaraana wuxuu doonu samaynaya wuxuu doonu dhegaysanaya wuxuu doonu ku hadlaya waxba markuu soo baxana waa soo subkaya isaga waa dhaashanya isagiiba maaha markuu ku jirana wuxuu doonu qasanaya kuwaasaa ilaahay camalkoodii badda ku shubay waa arrin khatara marka sifaadka lagu yaqaano dadka daacadda ah waxa weeye muuqaalkooda sare baa ka fiican sirtooda hoose wax u qarso sidaa muuqaalka aad ku arkayse ee ay isu dhowrayaan si ka weyn bay hoosna isugu ilaalimayaan ibnuqayim caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi alcamalu bilaa ikhlaasin wala qtidaa'in kalmusaafiri yamla'u jiraabahu hamlan yuhqiluhu walaa yanfacuhu hadalkaa bal fiiri wuxuu yidhi qofka camalka aan daacadnimo ahayn oo ilaahay dartii aan loo samaynayn rasuulkii muxamed ahaana aan lagaga dayanayn calayh salaatu wasalaam wuxuu la mid yahay qof musaafirahoo shandadiisii ka buuxsaday ciid safarna wuu u socdaa shandad buu soo iibsaday karyoona ciiduu ku shubay waa susadii buu u qafil buu ku dhajiyey qofkaasi culays mooyaane manfaco kale shandadu may taraysaa bal hadhow hadduu marya kuma ridan shandad ciiduusu wataa qofkan marka adduunka jooga ee camal samaynaya camalkiisanna aanu daacad iyo ela hortii ka ahayn ee bani aadamka istustusaya ismaqashiinaya ee ammaan iyo wax ka raba nebi maxamedna aan camalkiisii calayhi salaatu wasalaam kaga dayanayn wuxuu la mid yahay qof sadcaal shandadii meeshuu dharkiisiiy alaabadiisiiy lacagtiisi ku ridan lahaa ciid intu ka buuxiyey qururux la safrayoo safarka la galay kaasi muxuu faaiidey shandad ciiduu wataaye maxaa ugu jiro faaiid ah adiguna adduunka waxaad wada waa waxaasoo kale mar kale wuxuu leeya kitaabkiisa aljawaab alkaafi wuxuu leeyahay qofka camalka uu samaynayo alla aan u samaynayn wuxuu la yahay buu sida ayga lagu ugaadhsadoo kale ayga qofka uu ku ugaarsanayo shareecada islaamka uu diro uu sii daayo hadduu ayga ugaadhii qabto oo aanu cunin oo qofkii de ayga yidhi bismillaahi soo qabo markuu yidhaahdo uu qabto aygii oo u hayo waa cunayaa soomaha qofkii fakuluu mima amsakna baa ilaha yidhi waxay qabtaan cuna laakiin aygu haddii la diro oo intuu ugaadhii qabto isagu cuno isagoo raqaya uu ninkii u yimaado miyuu cunaya cuni maysid soo maaha maxaad cuni weyde te eygii cunay camalka ilaahay dartii aad u samaysana ilaahay waa kaa qaadaya alla dartii camalkaaad u samayn weydo adiga lafahaaga ammaan iyo mahad iyo sharaf iyo hawlo kale aad ku raadinaysana taasay lamid tahay eyga intu wixii qabtay cunay aad cuni weyde lamid mid tahay buu le ibnu Eh, ibn alacraabi wuxuu leeyahay akhsaru lkhaasiriina man abdaa linnaasi saalixa acmaali dadka qofka ugu khasaaro weyni waa dadka qofka u muujiya camalkiisa wanaagsan wa baaraza bilqabiixi man huwa aqrabu min xabli lwariid wax xunna u muujista axad uga dhow xawlmariidkaas oo ilaahay ah dadka wuxuu u tusay camal wanaagsan ilaahayna subxaana wa tacaala oo cid walba uga dhow oo xawlmariidka uga dhow halbowlaha sulka ku jira labada xidhiid ee waaweyne labada margi kala maraya uga dhowna waa xun buu kula mucaamilaya oo u samaynaya rasuulku sal allah alay slm xadiidka ibnu maajah saaray ee saxiixa ah ikhlaasku ka hadlaya dadka weli dalabatulcilmiga ah bal sida rasuulku ula hadlaya ducaadda fiiri laa tatacallamu alcilma litubaahii bihi alculamaa cilmiga ha u baranina in aad culimmada kula faantataan oo aad isku dheridhisaan walaa litumaaruu bihi sufahaa dadka inaad kula doodaan oo qof doodiyahan oo cilmiga aad ugu dooda inaad noqotid cilmiga ha u baranina walaa litakhtaaruu bihi lmajaalis golayaasha iyo fadhiga inaad ku doorataanna cilmiga ha u baranina oo maxaa looga jeedaa cilmiga inaad u barataan la diidayaa aad sheekh noqotidoo aad culimada la tartantidoo adna mar uun sheekh quraci sheekh qansaxa lagu yidhaahdo aad soo boodi mar ujeeddadaadu intaa ay naar aad kaga dhowrsatido janno ku heshido alle ku caabudido xalaal iyo xaalaal ku kala garatido naftaada ku anfacdido ayrka ku anfacdido ujeeddadaadu maaha mansab raadis baad ku tahay ama dadka aad kula doodido war ninkani see wax u bartay alla dood badana waaba afguriya qofkani afguriya oo halkan taagan wey lagu yidhaahdo ha u baranin inaad majaalis golayaasha ku doorato oo markay soo taagta lagu yidhahdo u banaaya waa sheekh hebel kursiga uga kaca qadiifada usoo dhiga sijaayada usoo jiida in aan golayaasha iyo howlaha caynkaasoo kala ah ha u baranina cilmiga sidaa fiiri xadiiska nebigu wuxuu ku gebagabay sal lay slam faman facala dalika fannaaru naar faman facala dalika fannaaru naar qofka sidaa yeela naar baa guntiisa ah naar baa rasuulku leh salawatulahi waslaam caleyh wixii karaamo aho ilaahay adiga uu ku siiyo oo daacadda iyo ikhlaasnimadaada ilaahay kugu siiyo waa bushraa waa baab kale taasi adiga doondoonkaaga iyo hanqaltaagga nafta damaceeda laga hadlaya taasaa la tilmaamaya ibnu maaja baa xadiiska soo saaray asheekh albani xadisku waa saxiix buu leeyay xadiidka xadiidka xiga abu hurayra radi allahu tacala canhu abu daawuud ibnu maaja oo laftooda warin waa xadiis saxiixe rasuulku wuxuu leh sal alla alay wasalam man tacallama cilman mimaa yubtaaa bihi wajhu llah qofkii barta cilmi waxyaabaha ilaahay loogu dhowaada wejigiisa lagu doono ka mid ah laa yatacalamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya aanuna cilmigii u baranaynin adduunyo aad ku heshid mooyaane lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama maalinta yowmlqiyaame annada udgoonkeeda indhasaari maayo buu nebigu sal l wsalaga yaabaa inaa ujeedada heshidoo lowxi lagu yidhaahdo laakiin janna waa kaa xaaraan adiguna ama marka wax badan lagaa soo jaraad lagu geyn doonaa xadiiska ibn maajah soo saaray iyo alimaamu abu daawuud waa xadiis saxiix ah sidaa awgeed baa dalabatulcilmiga dhallinyarta cilmiga baranaysa iyo ducaadda iyo dacwadda iyo khayrka la wado ha noqoto ujeeddadu ilaahay dartii ujeedadu caynka ha noqoto ilaahay baa ku barakaynaya diintaada iyo duunyadaada iyo dadkaaga iyo kulli shay allah ku barakaynaya subxaana wa tacaala cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahay aarta xaakim iyo addaarimi sunanihi ku keenay ayaa wuxuu leeyahay kayfa antum idaa labisatkum fitna idaa labisatkum fitna arrinkiinu sidee noqon doonaa fitna markay idinku dhacdo fitnadaasoo qofkii yaraa uu ku weynaanayo kii gaboobayna kii weynaana uu ku gaboobayo oo dadkiina bidcadii sunnaba loo qaato xaalku sidee noqon doonaa qiila makaa daalik waa goorma arrinkaasi arrintaasi dhacayso qaala idaa kaura quraa'ukum markay bataan kuwiinna wax yaqaana quraa waxaa loo yaqaana waagaas dadka qur-aanka akhriya ma ahayn wixii cilmiga ku shuqlanba ee cilmiga barta ee ama qur-aanka yaqaana ah ama dalabatulcilmiga ee xadiidka barta ayaa quraa la odhan jiray marka ay bataan kuwiinna cilmiga yaqaana ama qur-aanka yaqaana ay bataan waqalla fuqahaaukum fuqahadiinnu ay yaraadaan fiqiga waxaa la yidhaahdaa waa garasho gaar ahaaneed oo diinta loo yeesho waa meeshuu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam bihi khayran yufaqihu fi ddiin alle qofkuu khayr la doono diintuu fahansiiyaa kasmo iyo garasho gaar ahaaneed weeye waxaa loo jeedaa marka dadkii diinta kasmada gaar ahaaneed iyo fahamka khaaska ulahaabaa yaraanaya dad fara badan baa badnan doona oo waxaa loo jeedaa waa dadka la sheegayo alcaabid alcaamil waa kii caabidka ah allana caabudayay camalkiisana ku camalfalayay wa kaura umaraaukum madaxdiinnu ay badato oo kun madax ay soo baxaan wa qalla umanaa'ukum kuwiina la aamino ay yaraadaan dadka inta la aaminayo waa yarta inta kalaa badan waltumisat idunyaa bicamali alaakhira camalkii aakhiro iyo diintana adduunyo lagu doono oo qofku wixii diin ahaa ee janno lagu raadin jiray ee ilaahay raalli ahaanshihii lagu raadin jiray ayaa qofka waxaaba uu lamber kow u ah oo uga horeeyaba inuu diintii janno iyo aakhiro lagu raadin jiray adduunye ku baadi doono adduunyo inuu ku raadinayo oo ujeeddadu adduunyo tahay oo adduunyo iyo kasabkeed arrintu tahay wa tufuqiha liayri diin diinta barashadeedana iyo cilmiga barashadiisana diinta waxaan ahayn loo fahmo oo loo barto oo ahdaaf kale iyo ujeedooyin kale loo barto xadiidka fii saxiixi muslim waa garanaysaa nebigu inuu tilmaamay sal alla alay saddex nin in ay yihiin saddexda qofe ugu horeeya naartu cid lagu bilaabo waa qofkii caalimka ahaa iyo qofkii munfiqa ahaa ee wax bixinayay iyo qofkii dagaalamaya mujaahidka ahaa waa la keeni doonaa kii cilmiga yaqaanay marka la keeno haye bal waran marka la yidhaa wuxuu odhanayaa ilaahu cilmigii baan bartay adiga dartaa baan u bartay diinta inaan ku koryeelaan u bartay been baad sheegtay baa ilahay dhahaya subxaana watacaala waxaad cilmiga u baratay in lagu yidhaahdo liyuqaala laka qaari waa nin wax in lagu yidhaahdoad u baratay aw caalimun waqad qiila waa lagu yidhi war waa sheekho waa caalimo waa mucallimo waa wax yaqaano waa daaciyo waa caynkano waa aftahano waa caynkan in lagu yidhaaho u barate intiina kuu lagu yidhi adduunkiina laga yimi aakhira halkaygan agtaydan waxba kuuma yaalaan qabta oo naarta ku rida kii wax bixin jiray ee sadaqada badnaa ee xoolaha iyo maalka iyo sadaqada wax bixin jiray laakiin istustus ay tahay oo dadku ujeeddadiisu ay ahayd in la yidhaahdo war ninku deeq badana war ninku cajaa'ibsana ilaahu adiga dartaa wuxuu bixin jiray markaasaa alle wuxuu odhanayaa been baad sheegtay liyuqaala laka jawaad ujeeddadaad waa in ninkani waa deeq badane waa nin deeqda waqad qiila waa lagu yidhi ujeedku intaasu ha qabto oo naarta ku rida kii mujaahidka ahaa baa isa soo taagaya anigu ilaahayow gaaladan la jihaadi jiray waan jihaad baan cimrigayga in badan ku dhammaystay waan dagaalamay been baad sheegtay diintayda umaadan dagaalami liyuqaala laka jari in lagu yidhaahdo waa nin dhiiranoo ah oo soo waaban ujeeddadaadu caynkaas ahayd waqad qiila waana lagu yidhi qabtood janna naarta ku tuura ilahay odhanaya subxaana wa tacaala saddexdu waa acmaal waaweyn ogow oo saalixaad ah waa cilmigii waa deeqdii waa jihaadkii acmaal waaweyn oo cadiima ashekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay ina alikhlaasa ahamu acmaali alquluubi almundarijati fi tacriifi aliimaani ikhlaasku acmaasha quluubtu ay qabato waa shayga ugu muhiimsanay iimaanka soo hoosgala wa acdamuhaa qadaran wa sha'na waana ta ugu qiimo iyo iskaba dhaafay acmaasha quluubta guud ahaan akbaru wa ahamu iyadaa ka weynoo ka muhiimsan min acmaali ljawaarixi acmaasha xubnaha laga samaynayo walaa yaktaru lmuslimu muslimku yaanu ku dagmin faina adaءa aacaati biduuni ikhlaasin wasidqin maca allahi laa qiimata lahu aacaadka in la guto ikhlaas la'aanna lagu guto si dhaba oo ilaahay daacaddii aan ka ahayn oon rabbi aadan u run sheegayn aad u gudato qiima male arrintaas walaa hawaaba abaalna maleh bal saaxibuhaa mutacaridun lilwaciid ashadiid qofka caynkaas lihii cadaab daran buu mudan doonaa in kaanat haadihi aacatu min alacmaali alcidaami kalinfaaqi fii wujuuhi lkhayri waa ka qitaali lkufaari waayriha haba noqdo xitaa waxaad samaynayso acmaasha waaweyn ee deeqda iyo sadaqada iyo wujuuhda khayrka wax lagu bixiye iyo qitaalka jihaadka lagu dagaalamayo haba noqdo hadduu ramo laakiin mar haddii arrintaasi meeshii ka baxday manfaca ma laha burayda radi allahu tacala canhu saxaabadu aad bay camalkooda ikhlaaska u ilaashan jireen istutuska iyo riyaagan aad bay uga baqi jireen burayda radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi shahidtu khaybara khaybar markii la qabsanayay duulaankii yuhuudda lagu qaaday sanadii toddobaad ee hijriga bilowgeedii goobjoog baan ahaa wa kuntu fii man sacida ulma dadkii buurta fantay ku jiri ulmada waxaa la yidhaahdaa shicbigay ku dhadhowdahayo labada buuroo suryada yaray ka baxda ee dululuqsan ama buuruhu meesha iska qabtaan baa la yidhaahdaa weelku markau afka ka jabo meesha falliidhantana ulmaa la yidhaahdaa dadkii waxaan ahaa maantaas halkaa u baxay baan ahaa faqaataltu xataa ru'iya makaani maalintaas si fiican baan dagaalamay ilaa makaankaygii booskii aan dagaalka kaga jiray ay muuqatoo la arkay wa calaya hawbun axmaru mara casna waan xidhnaa maalintan famaa aclamu annii rakibtu fi lslaami danban acdamu calaya minhu hadalkaa bal fiiri ma ogi islaamnimada intaan ku jiray gudaheeda dembi kaa ka weyn inaan sameeyey buu leeyahy mujarad dadkiibaa arkay oo i wadwaday maalintaa hadde isagu niyadiisii ma isagii baa baqay keliya war ninkii maanta see u dagaalamay sidee buurta maanta uga baxay sidee wacdare u muujiyey intaa keliya maxaa igu noqotay buu yidhi arrin dembi ka weyn u malaynma inaan geystay islaamka intaan ku jiray alimaam dahabi fii siyaar aclaami nubala markuu burayde u tarjumaynayo tarjamadiisa wuxuu leeyahay bala juhaalu zamanina yuciduuna alyawma mila hada alficli min acdam aljihaad juhaasha wakhtigiina nool buu yidhi dadka wax makaste maanta nool arrintaa burayda ka warwaray ee ka baqday ee dembi weyn u iyagu waxay u arki lahaayeen in ay tahay jihaadka ka ugu weyn inuu yahay qofka saa u muuqda wa bikulli xaalin falacmaalu binniyaati xaaladu say noqotaba acmaashu niyaday ku xidhantay walacala buraydata radia allaahu canhu biisraa'ihi calaa nafsihi burayda yaraysiga uu yaraystay naftiisoo quursaday yasiiru lahu camaluhu dalika aacatan wa jihaada arrinkaasaa camalkiisii wuxuu ka dhigayaa aaco iyo jihaad ka dhigaya wakadalika yaqacu fi lcamali saalix sidoo kale camalka saalixana wuu dhacaya rubamaa iftaqara bihi lgiru wanawaha bih waxaaba dhici karta qofkii dagnaa inuu arrintaas ku timaado oo uu maxaanku idhaahdaa ku faano oo ayaaba dhici karaysa fayataxawalu ila diiwaani riya uu markaa uu sameeye waana isu bedelo xagga kale oo riya iyo tutus ah sida ilaahayba u yidhi waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mansuura wax kastoo qaad male rasuulkuna wuxu yih sal ala lay waslam man aza walam yanwi ilaa ciqaalan falahumaa nawaa duula oo dullaankiisi uu yahay adduunyo iyo dabar xitaa dabar neef lagu dabro keliya aad soo heshid iyo wax ka ama wax ka weyno adduunyaha ujeeddadiisu ay tahay falahumaa nawaa wuxuu niyoodo ayuu iska leeyay rasuulku xadii kale wuxuu ley sal alay wasalam isagoo ummadiisa uga diga riyaag ah inna akhwafa maa akhaafu calaykum waxa aan idinka baqayo waxaa ka mid ah waan aan idinka baqayo alriyaau washahwatu alkhafiyatu istustuska iyo shahwada qarsoon damaca naftu jiidanaysa qarsoomiyo taasaan idinka baqaya calaamaadka cilaajkiisu riyaagu muxuu yahay maxaa dawo ah istutuska ko waxaa dawo u ah adducaau lilahi subxaanahu wa tacaala ducaau llahi tacaala ilaah inaad bariso waliqbaalu cala allah alle inaad u soo jeesato aad ku habsaansan tahay ka bax ilaahay baryo alle u soo jeeso wlmujaahadatu cala nafta aad ula dadaal meel xun bay kugu wadaayeen waxyaabaha lagaga baxayo ayay ka mid tahay ee riyaaga iyo sutuska oo dawadu ah waxaa ka midoo muhim ah qofku in uu naftiisa cibaadaad sir ah oo isaga iyo ilaahay isla ogyihiin oo dadku aanay la ogayn ubadkiisa iyo xaaskiisu aanay la ogayn cibaadaad sir ah inuu samaysto dawaday ka midta alla idiin dhexaysa in tubduilahi wuxuu le subxaana wa tacaala haddaad sadaqada muujisataan waa shay nicmalo wanaagsan mararka qaarkood kudayaashay u baahan tahay marka de khayrka iyo sadaqaadka lagu daydo liska rabo waa maqsad sharci ah iyadoo dhib ma laha haddaa qarisaan oo fuqaradii siisaanna taasaa idin khayr badan awqaadda qaarkood iyo cibaadaad inaad allah subxaana wa tacaala si gaara ugu siraysato waa shay muhim ah rasuulku wuxuu tilmaamay toddobada qof ee carshiga ilaahay aakhira harhkiisa hadhsanaya waxaa ka ah rajulun tasadaqa qof sadaqaystay sadaqad fa akhfaahaa xataa laa taclam shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu ilaa aanayba ogaanin bidixdiisu midigtu waxay bixinayso yacni waa sir uu suu siraysanayo wax walba ka qarinayaa xadiidka kale xadiidka waxaa ka mid a ah toddobada qof rajulun dakara allaha tacaala khaaliyan fafaadat caynaahu qof ilaahay isagoon cidna la joogin si gaara rabbigii u xusay isagiyo ilaahay isog yihiin oo markaa intuu ilmeeyey ilaahay cabsidiisa la ooyey wuu mutaystaa marka qofka caynkaasihi in la hadhiyo berito carshiga ilaahay harkiisa subxaanahu wa tacaala fii sayr aclaami nubala mujaladka sagaalaad wuxuu leeyahay alkhuraybi markuu selafka ka sheekeynay kaanuu yastaxibuuna an yakuuna lirajuli khabii'atun waxay ahaayeen salafku kuwa jecel in qofku wax qarsoon yihiin min camalin saalixin laa taclamu bihi zawjatuhu walaa hayruha xaaskiisa iyo cid kaleba aanay oo isaga iyo ilaahay isloog yihiin camala u qarsoon yahay aad buu arrinkaasi u jeclaan jireen salafku ayib mansuur ibnu salma saama arbaciina sanatan adahabi baa keenaya mutarjamadiis markuu ku keenayo saama arbaciina sanatan wa qaama layaaliha wa kaana yabkii fataquulu lahu ummuhu yaa bunaya qatalta qatiilan ninkaasi afartan sannadood buu soomanaa oo dee maalmana soomi jiri maalmana afuri jiri habeenkii qiyaamuleyl buu u kici jiri oohintiisa hooyadiibaa markay ka yaabtay ninkaas soomanaya hooyo kaa yaabaye dambiga aad gashay ma qof baa dishay ma qof baa dishay ninka qofka u cibaadaysan arrintaad waan ka yaabanaya ana aclamu bima sanactu binafsii hooyo naftayda waxaan ku sameeyey anigaa og faida kaana subxu kaxala caynayhi subaxii marka la gaadho indhuhuu kuulan jiray si oohintii xalay iyo soo aan looga dareemin wadahaba dadku wadahana rasahu madaxuu subki jiray dadku usoo bixi jiray si aan looga dareemin aaailaaja waxaa ka mida ah dawada riyaaga waxaa ka mida ah macrifatu caduwika inaad aqoon u yeelato cadowgaaga shayaan ah oo kugu kalifaya inaad dadka istustusto oo aad deesmaqashiiso ilahay wuxuu yidhi ina shayaana lakum caduwan fattakiduuhu caduwa shayaanku col buu idiin yahay col ka dhigta sokeeyaha ka dhiganin rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidka imaam muslimu soo saaray inta dambaan xadiiska soo qortaye yaa rasulku wuxu ley sal l ina shayaana yaxduru axadakum kulli shayin min shanihi u fiirso ina shayaana yaxduru axadakum kulli shayin min shanihi shayaanku qofku wax kasta samaynayo waa soo xaadiraya wax kastoo xataa yaxduruu cinda acaami xitaa markaad wax cunayso wax kala daaya waa kula jooga inuu kula cunu rabaa wax kasto aad samaynayso faru kula soo gelinaya iska ilaali marka wuu kugu dheehanyahay xaalkaaga waa saas rasuulkaa kale kaga warramay sal llahi wasalaamu calayh maa minkum min axadin ilaa wa macahu shayaanu qof idinka mida ma jiro ilaa shayaan baa ku lamaan qaaluu wa anta yaa rasuul ma xitaa adiga rasuulkii ilaahayo qaala waana xitaa aniga ilaa ana allaha acaananii calayhi faslama aniga laakin ilaahaybaa iga kaalmeeyeyoo kaygii waa muslimay laakiin idinka kiinu waa idinku lamaan yahayo wakaadee macaasida iyo xumaanta iyo waxaa idinku ducduucaya oo idinku wadwada imaam muslim baa xadiidka soo saaray muarif ibni cabdilaahi ibnu shakiir ayaa wuxuu yidhi taabicigaasi cimraan ibnu xusayn baa ii yeedhay cimraan ibnu xusaynna nin anuun xanuunsan buu ahaa axaabi saxaabadii ka mid cimraan ibnu xusayn alkhusaaci wuxuu yidhi saxaabigaasi wuxuu qabay xanuunka la yidhaahdo baabasiirta maalmo dhan baa dhici jirtay inuu masaajidka jamaca intuu soo gaari kari waayo oo uu guriga isaga tukado malaa'igtu intay u timaaday soo booqan jirtay assalaamu calayka yaa cimraan ibnu xusayn maantiidan buu isgubay markuu nabar u adkaysan kari waaye babasiirtii waa xanuun ku dhaco duburta nabara yaroo ka soo baxa midna gudahay u noqotaa qofku qaarka dambe aad u kaaraya oo socodku waa ku dhib oo jiifku waa ku dhib oo qofku waa iska dhibaataysan yihi markaasaa markuu isgubay baan u tegey dabkiina maalintii dambe iska dahay markuu arkay malaa'igtiibuu waayey u iman jirtoo soo booqan jirta markaasuu wuxuu yidhi innii kuntu muxadiuka biaxaadiia axaadii baan anigu kuu sheegayaa lacala allaha an yanfacaka biha ilaahay inuu kugu anfaco ayaa laga yaabaa cimraanow bacdii aniga dabaday fain cishtu faktum cannii haddii aan noolaado ii qari oo wuxuu diidaya in la yidhahdo cimraan xuseen baan soo booqdayo malaa'igtaa soo salaami jirtayo nin khayr qabuu ahaayo waa caynkan in waxaa laga sheegsheeg u diidaya axaadiis xajka ku saabsan iyo fi saxiixi muslim bay ku yaallaan iyagoo badan axaadiistu ka wariyey halkaas ugu noqon doontaae ayaa maxaan ku idhaahdaa uu u sheegay wain midtu faxaddi biha in shiit haddaan dhintana dadka u sheeg haddaad doonto muxuu ka baqayaa marka dadku inay wadwadaan oo maxay bitasaamucihi linnaasi dadku inay maqlaanoo bisaamuihi dadka inay maqlaan buu diidaya muslim adiidka soo saar arintaas marka waxay tusinaysaa acmaasha qofku samaynayo ilaahay dartii qofku inuu u sameeyo alxasan albasri raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahi ina arajula layajlisu lmajlisa fatajii'uhu cabratuhu fayarudduha qofku goluu soo fadhiisan jiray oo markaa la fadhiyo oo darsi ka socdooo ama cashar ka socdo ilin baa indhaha isku soo taagi jirtayoo wuu isku celin jiray faidaa khashiya an tasbiqahu hadduu ka baqo inay ilmadu soo dhaafto qaama wadahaba wabakaa fi lkhaarij intuu kaco oo baxo ayuu dibadda kusoo ilmo tirto ayuu soo noqon jiray waxay tusinaysaa marka dadka ikhlaaskoodii iyo dhaqankoodii siduu u ahaa waxaa ka mida maxamed ibnu waasic wuxuu leeyahay ina arajula layabkii ishriina sana wamra'atuhu laa taclam waxaa dhici jirta ninku labaatan sano inuu allah darti u ooyayo firaashka markuu islaantiisa la soo seexdo islaantuna aanay ka warhayn ninkeediio iskala hurdaa inay qabto isaguna halkaasoo hoostaa ka ooyayaayo ilaahay xusaya subxaanahu wa tacaala arrintaas rasuulkaaba looga dayanayaa cibaadada la siraysanayo xadiikaasaan ku gebagabaynaynaa muxaadarada inteeda hore rasuulku waxaa dhaqan u ahayd inuu cibaadaadka wax badanoo ka mida siraysto miaal baynu bixinaynaa saxiix albuhaari oo muslim ba habeen habeenada ka rasuulku caaisho intu la seexday waa ayaa waxaa dhacday markuu is yidhi caaisha seexatay ayuu rasuulku kacay quyn yar buu u u iladay albaabkii isaga furay isagoo aan in yarna dareensiinayn caaisha radi allahu tacala canha oo uu doonaya amalkiisaasi ilaahay subxaanahu watacaala inuu la ogaado albaabkuu ka baxay qubuurihii iyo xabaalihii baqiic buu aaday caaisha waxay tidhi rasuulka markuu baxay baan soo kacay inuu baxayana waan arkay waxaan is tidhi waa ka iminka saacaddaa baxae xoogaa maseer baa igaloo armu islaamihii kala aaday waan ka soo dabakacay bay tiri waan soo socday waa gudcur mase rasuulku xaggaa iyo xabaalihii baqiic buu dhaadhacay mana kala foga gurigiisii xabaaluhu meeshay ahaayeen qofkii masaajidka taga wuu arkayoo harqiga masaajidka waa ku yaala harqiga koonfureed waqooyi markaasaa waxaa dhacday rasuulku inuu arkay qof bidhaantii waa soo noqday markuu rasuulku soo noqday ayaan soo dheerayo waa soo noqday bay tiri soo galo firaashkii baan seexday markaasuu yidhi wax iska dhigo caaisho bal waran maxaad samaynaysa waxba rasuulka lakaan jiifin caaisha maadan jiifin haddaadan runta ii sheegin alle caliim ah oo khabiira ii warramaya rasuulka ilaahay markaad kacday waxaan isidhi ar muxaafadii kale aadayoo fasankaaga soo tababaxay maseerkuna de wax ku tallaalan gabdhaha nebi aadam sidaa awgeed baa marka wuxuu yidhi caaisho jibriil baa ii wuxuu igu yidhi ilaahay wuxuu ku yidhi kac dadkii shuhadada ahaa iyo saxaabadii baqiic ku aasnayd tag agtooda oo ilaahay dambidhaaf u weydiiyo usoo ducee saasaan u baxay xadiista kale waxaa ka mida caaisha waxay leedahay habeenada qaarkood isagoo rasuulku ila hurdaan waayi jirin agtaysu u hurdo aqalku waa madow markaan gacamahayga wax ku baarbaado sidaa idhaahdo ayaan waxaan mararka qaarkood isagoo sujuudsan ayaan cagtiisa baabacada saa ugu taaban jiri markaasaan garan jiri inuu tukanaya nebigu salawatulahi wasalam waa xaaskiisii oo la jiifta ayuu rasuulku ka qarsanayaa salaada iyo cibaadada uu samaynaya cid kaloo kula jirta maxaad u malaynaysaa micnaheedu waxa weeye qofku cibaado sir ah oo isaga iyo ilaahay bas ah ay isla og inuu qofku samaysto rabbigii ugu dhowaanayo oo ilaahay ugu tawasulo ilaahw cibaadaadkaasi waadi og tahay oo aadane oga adiga unbaa ila og dartaabaana u sameeya qofku inuu ku tawasulo rabbigii ku baryo subxaanahu wa tacaala arrimahaas waxay tusinayaan marka sida ay saxaabadii rasuulka cilmiga ka dhaxashay iyo ummaddu u ilaalin jireen darsigeen intaan ku kabno caawa darsigu waa kala baran yahay wakhtigii ilaahay isuu keen soo celiyo baynu in sha allahu tacala alla inoo qadar ohan doonaa wsal allah wslama cala nabiyina muxamed